alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda boqol toddobaatan iyo afar ilaa boqol toddobaatan iyo shan waxaa ku sugan aayadda hore inuu ilaahay sheegaayo cidda qarisay waxyiga allah soo dejiyey oo ku beddelatay caddaynta ay xaqa caddayn lahaayeen yacni ku beddeshay wax adduunyo ah oo bimacnaa sharcigii bay taxriifiyeen ama beddeleen ama siduu ahaa si aan ahayn u sheegeen iyagoo adduunyo dhaafsanaya wa yashtaruuna bihi samanan qaliila samanan qaliilan waxaa la yidhaha lacagta yar baa la yidhahdaa culammadu waxay yidhaahdeen samanan qaliilan waxaa loo jeedaa addunyaa bixadaafiiriha adduunyadao dhan haddii adduunyada muggeed lagu beddesho oo xoola ah maadaama sharcigii la dhaafsaday iyo xaqii waxay noqonaysaa saman qaliil wax kastoo xaqa markaysaga lagu beddeshaa waxay noqonaysaa qaliil bay noqonaysaa hadday madaxnimo tahay hadday magac tahay hadday maal tahay intuu doono ha la ekaado walow kaana bimal'i dunya allah wuxuu inoo sheegay kuwaasi caloolahooda waxay ku gurayaan ee ku cabbaynayaan ee ka buuxinayaan inay tahay naaruun bimacnaa ma'aalkeedaa naar noqon doonaa loo jeedaa oo waxay sababaysaa sida xoolaha ay u cunayaan inay naar u cuni doonaan bay sababaysaa ma sabab u tahay allahna lama hadlaayo maalinta qiyaame hadal farax geliyo kula hadli maayo mana tahiraayo qurunka dembiyadooda ka nadiifin maayo kama taahirinayo cadaab aliimina waa u sugnaado waa ujiyaa waa waciiddo daran weeye cidda markaa waciiddadaa lagu goodiyo waxaa laga qaataa dembigaasi inuu yahay dembi kabiiro oo weyn inuu yahay kuwaasi waxay dhaafsadeen baadidii ayay markaa hanuun ku beddesheen oo hanuunkii ka tageen baadidana qaateen cadaabkiina dembidhaafkay ku beddesheen oo dembidhaafkii bay ka tageen sababtii loogu dembidhaafi lahaa bay ka tageen oo cadaabka ayay doorteen wixii lagu cadaabi lahaa sabab cadaab bay doorteen marka sida xumaanta ay ugu sugan yihiin waxaad moodaa marka waxa weeye in naartii ay ku sabrayaan oo kale kumana sabrayaan naartii famaa asbarahum cala annaar bimacnaa sababta naarta u sababaysa ee geyaysiinaysaa yacni maxaa uga adkaysin badan kaannahu naartii ay ku sabrayaan kumana sabri doonaan naarta aan laqbada soo laqbayno allah waxau uhi ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinayay maa anzla allahu ay aladii anzalahu allahu kuwa allah soo dejiyey qarinaayey min alkitaabi xaaluu kitaabka ka mid yahay qarinaayey almushtamili kitaabkaasoo koobsanayay calaa nacti muxamadin sala allahu aleyh wasalama sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam koobsanaya oo kitaabkii towraadeed iyo injiiladu waa ku sugnaa sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa mubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed marka labada kitaabba sifada nebigu waa ku taallay hadday towraad tahay iyo hadday injiil tahayba calaa haada tafsiirka uu ku fasiraayo waxay noqonaysaa min alkitaabi in loo jeedo kitaabkii towraadeed wa hum alyahuudu yahuudda weeye waa mithaal marka inay qarinayaan sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin xasri maaha wayashtaruuna bihii ku bedelanaayey bihii kaa ay qarinayaan ee markaa waxyiga ah ee allah soo dejiyey samanan lacag ku bedelanaayey qaliilan yar oo lacagta qaadanayo ishtiraaqa marka la sheego labada shay ee laysku doorsanaayo ama laysku bedelanaayo ka laga tegayaa ba'da la geliyaa ka la qaadanayana ba'da lama geliyo ya ba'da waxa la geliya calalmatruuk ka laga tegaayo marka waxa weeye ka allah soo dejiyey bay ka tegayaan waxayna qaadanayaan samanan qaliilan wayashtaruuna ku bedelanaayey ama ku iibsanaayey ama ku gadanaayey ku iibsanaayey bihi markaa kaa allah soo dejiyey ay qarinayaan samanan lacag ku bedelanayay qaliilan yar oo min addunya adduunya ah yaakhuduunahu badalah xaal ay qaadanayaan bedelka markaa waxa weeyaan yacni kaa allah soo dejiyey yacni bedelkiisa xaal ay qaadanayaan yacni adduunya samankaa yar qaadanaya min safilatihim waxay ka qaadanayaan kuwooda hooseeyay ka qaadanayaane liita alsafilatu bikasri ilfaa'i assuqaatu min annaas waa dadka liita weeye min safilatihim waxay ka qaadanayeen kuwooda hooseeyay ka qaadanayeen oo markaasay dabeedna markaa ugu sheegayeen kitaabkii towraadeed nebigii sifadiisa uu sheegay inaanu ahayn markaas iyaguna run moodayeen iska aqbalayeen o iska qaadanayeen adduunyadiina saa ku siinay falaa yudhiruunahu muujin maayaan xaqii khawfa fawtihi calayhim khawfa fawtihi samankaasi inuu ka tago baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed mala fawaatii baa nusakha qaar idiin qorayaan khawfa fawtihi tegista uu ka tegaayo baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed bayna u muujinaynin calayhim iyaga marka uu ka tegayo damiirka haadu wuxuu noqonayaa samanka adduunyadaa inay waayaan bay ka baqayaan waxay isleeyihin haddaad tidhahdaa nebigani waa kii lagu sheegay towraad ee sifadiisa lagu tilmaamay dee idinka waa laydinka tegayaa dib marka laydin qadarin maayo waxna dib laydin siin maayo nebigaa la raacayaa ya marka si madaxnimadooda iyo maamuuskooda iyo maalka la siinayaaba ugu baaqi noqdo bay qarinayaan oo leeyihin maya kii maaha marka kitmaan iyo taxriif bay labadaba samaynayaan in allah ku been abuurtaan oo been ka sheegaan iyo inay waxaweeye xaqii qariyaan ulaa'ika kuwa sifada la soo sheegay lihi maa ya'kuluuna fii butuunihim ila annaar maa ya'kuluuna cuni maayaan fii butuunihim caloolahooda ku cuni maayaan oo kama buuxinayaan ila naara naar waxaan ahayn yacni markaa kama buuxinayaan caloolahooda bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxaa macnuhu dhacayaa maa ya'kuluuna mil'a butuunihim ma cunayaan caloolahooda wax buuxiya ila naara naar mooyaane bacdu ahlicilmi baasaa yidhi marka dee waxa wax lagu cunaa waa afka laakiin caloosha waa lagu cabbeeyaa yacni wixii la cunay calooshii bay buuxinayaan yacni marka la cuno ma'aalka waxay noqonayaan inay caloosha tagaan marka ma cunayaan oo kuma cabbaynayaan fii butuunihim caloolahooda ila naara naar waxaan ahayn bimacnaa sidaa ay adduunyada baatilka ay ku cunayaan u cunayaan bay aakhiro waxay u cuni doonaan naar bay u cuni doonaan waxaana u sababay maalkaa baatilkaay cunayaan liannaha maaaluhum liannaha maxaa yeelay naartaasi ma'aaluhum waa ma'aalkooda waa meeshaay ku dambayn doonaan ma'aalulaakiliin koo cunaayo ma'aalkooda ay ku dambaynayaan weeye walaa yukallimuhum allahu allah lama hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame la hadli maayo ghadaban calayhim cadhoodu u cadhoonaayo aawadeed baanu ula hadlay marka bacdu ahlicilmi waa qaydeenoo waxay yidhaahdeen waxaanu kula hadlayn wax markaa farax geliya ama kalaam raxmadeed baanu kula hadlayn oo loogama jeedo hadal oo dhan baanu kula hadlayn waayo waxaa soo aroortay qof walba inuu ilaahay marka waxa weeye aakhiro la hadlayo laysa baynahu wa baynahu tarjumaan iyadoo tarjumaan aanu udhaxay axaadiista sixaaxay ku soo aroortay ta kale qur'aanka waxaa laynoogu sheegay in allah la hadlaayo markay yidhaahdaan rabbanaa akhrijnaa minha fain cudna fa inna daalimuun qaala akhsa'uu fiiha walaa tukallimuun qaala akhsa'uu fiiha daahir waxay ku tahay cidda ku odhanaysa inuu allah yahay in la yidhaha biwaasidati malak baa loogu odhanayaa waa khilaafu daahir saas aawadeed walaa yukallimuhum allahu allah lama hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame hadal raxmadeed ama wax farax geliya ama hadal raxmadeed kula hadli maayo laakiin ikhsaw fiiha walaa tukallimuun inuu kula hadlo iyo yacni hadal ciqaab uga dhigan taas la diidi maayo walaa yuzakiihim ilaahay tahiri maayo nadiifin maayo ay yutahhiruhum kama taahirinayo min danasi dunuub qurunkii dembiyadana kama taahirinayo danas yacni markaa waa kal wasakhi wasnan wa macnan wasakh iyo danas waa isku macne waana isku wasni qurunkii dembiyada kama nadiifinayo kama daahirinayo waayo dembiyadu waxay ka dhigan yihiin uskag oo kaley ka dhigan yihiin iyo wasakh oo kale ayay ka dhigan yihiin iyo najaaso oo kale walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinayo oo faciilo looga jeedo bimacnaa mufcil culamada luqada qaarkood baa diido oo yidhi markaa qiyaas ma aha faciil in loo isticmaalo bimacnaa mufcil calaa haada culammada sidaa tidhi waxay yidhaahdeen waxaa loo fasirayaa aliim bimacnaa mu'lam cadaab isaga la xanuujinayo oo intuu shiddo ka qabo isagu xanuunsanayo ayaa u sugnaaday cadaabkuna waa dhacdaa dee isaga laftiisu markaysaga shiddada daraaddeed inuu markaa xanuunsado waa dhacdaa xadiiska muxuu sheegayey ishtakat innaaru ilaa rabbiha naartaa rabbigeed u cabatay oo waxay tihi yaa rabbi ina bacdii akala bacdan qaarkay baa qaarka kale cunay anigii baa is cunay waxaan cuno markaan waayey waxaan cuno markaan waayey anigii baa is cunay tidhi fa jacala lahaa nafasayn laba neefsashuu u yeelay ilaahay qabowga ugu daranee helaysaan ee adduunyada ku helaysaana waa qabowgii zamhariira kulka ugu daran ee adduunyadaa ku helaysaana waa kulkii markaa waxaan yani markaa naartaa weeye haakada laakiin sida fiicani waa in la yidhaahdo waxa weeye faciil waxaa loo jeedaa aliim bimacnaa mu'lim oo ismu faacil loo fasiro waana soo aroortay oo marka eh, amsilo badan bay leedahay faciil bimacnaa mufcil badiicu samaawaati waalardi baa ka mida ay mubdicuhuma nakiro bimacnaa munkiraa ka mida nadiiro bimacnaa mundiraa ka mida aliim bimacnaa mu'lim yacni marka ashyaada noocaasoo kale ayaa markaa ka mid a huwa naaru cadaabka aliimkaahi waa naarta weeye ulaa'ika aladiina ishtarabuu dalaalata bilhuda ulaa'ika kuwaa la soo sheegay sifadaalihi aladiina kuwii weeye ishtarabuu dalaalata baadida beddeshay bilhudaa hanuunka ku beddesho hanuunkii ka tegey baadidana qaatay akhaduuha baadiday qaateen badalahu badala alhuda damiirka haadu wuxuu noqonayaa hanuunku u noqonay badalahu ay badala alhudaa hanuunka bedelkiisa ayay markaa baadida qaateen fi dunya adduunyada gudaheedii bay ku qaateen sidaas walcadaaba cadaabkana way beddesheen oo way qaateen bilmaqfira yacni maqfiradii bay ku bedesheen oo maqfiradii bay ka tageen almucaddati lahum fi alaakhirati low lam yaktumuu maqfiradaasoo almucaddati waad jaraysaa waayo maqfirada laga sifaynaya makhfiradaasoo almucaddati loo diyaariyey lahum yaga loo diyaariyey fil aakhirati aakhira gudaheeda loogu diyaariyey low lam yaktumuu haddaynay xaqa qarin lahayn makhfiraday heli lahaayeene loo diyaariyey ayay markaa cadaab ku beddesheen oo cadaabkay qaateen waxaa loo jeedaa low lam yaktumuu ay wa aamanuu haddaynay xaqa qarin lahayn ay sheegi lahaayeen rumaynna lahaayeen waayo haddaynay iimaan la iman walow xaqi haba sheegaanbe waxba u tari mayso oo cadaab ka badbaadin mayso sheegista xaqa ay sheegaan yacni taas iyadii waxba kama badbaadisiin laakiin waa inay iimaankeena la yimaadaan xaqina aynay qarina sheegaan marka qoladan kitmaankoodu wuxuu ahaa kitmaan dee waxa weeye kufri ka dhalanayay ahayd oo kitmaankii mar wuxuu noqonayaa markaa dee inay waxa weeye yacni nebiga sifadiisii oo kale inay qariyeen ay rumaynna waayeen ayna yidhaahdeen waxa weeye kii maba ahaba dee gaalnimo iyagu dhex fadhiyaan laakiin qofka markaa asalka iimaanka la yimi laakiin shay sharaa'icda ka mida qariyey haddii aanu markaysa waxaan yacni xaaraan xalaalayn ama xalaal xaaraantinimayn yacni milladii markaa kama baxaayo allahna aanu ku been abuuran laakiin hadduu allah marka waxa weeye camdan ugu been abuurto oo waxaanu odhan ka sheego yani camdan ama xaaraantii xalaaleeyo ama xalaashii xaaraantinimeeyo iyadana waa ku gaaloobayaa famaa asbarahum cala annaar ay fa shayun cadiimun asbarahum cala annaar shay weyn ayaa sabir badnaysiiyey cala annaari naarta inay ku sabraan u sabir badnaysiiyey maad waa tacjiibiya marka laqbada culammada ay u laqbaynayaan waa kala duwan tahay oo culamada qaar waxay u laqbeeyaan fa shayun cadiimun waa nakiro mawsuufaa bay markaysa markaa leeyihiin oo sifaa loo qadarayaa famaa asbarahum ay fa shayun cadiimun asbarahum shay weyn ayaa asbarahum sabir badnaysiiyey cala annaari naarta ku sabir badnaysiiye oo qaar ku sabraaya ka yeelay saa waa loo fasiraa waxaa kaloo loo fasiraa in la yidhahdo famaa asbarahum maxaa ku sabir badnaysiiyey cala annaari naarta maxaa ku sabir badnaysiiyey oo in laga tilmaamaayo macno istifhaam istifhaamo tawbiikha in looga jeedo ay maa ashadda sabrahum maxaa ka daran sabirkooda ama ah, fa shayun cadiimun ashadda sabrahum shay weyn ayaa daraysiiyey eh, sabirkooda ama farabadiyey sabirkooda wa huwa tacjiibu lilmu'miniin waa yaabgelin mu'miniinta la yaabgelinaayo yacnii laga yaabgelinaayo min irtikaabihim muujibaatiha min irtikaabihim ay la yimaadeen ee irtikaabeen muujibaatiha waxyaalaha naarta waajibinaya sababaaya min ghayri mubaalaatin iyagan u aaba yeelin wa ilaa arrinku haddaanu sidaa ahayn fa ayu sabrin lahum sabirkee iyaga u sugnaaday sabir uma sugnaanin naar ay ku sabrayaan daahirka cibaaradiisu wuxuu tilmaamayaa siiqadan iyaday tahay marka famaa asbarahum cala annaar yacni siiqatu tacajub ay tahay oo siiqata atacajub maa afcalahu yo afcil bihi labada siiqe ee tacajubka ee lagu baabaysto naxwaha waa maa afcalahu iyo afcil bihi marka waa labadii siiqo mid ka mida weeye wuxuu markaa tilmaamayaa muuminiinta la yaab gelinayaayo allah inuu la yaabaayo ma aha oo waxay qabaan yacni markaa ashaacire iyo maaturiidyada iyo waxay qabaan inaan ilaahay cajab lagu sifayn karin waana laga soo naqliyey shurayx alqaadi laftiisa inuu marka uu yidhi in allaha laa yacjab culammadii salafka ee kalena waa ku inkireen markuu sidaa yidhi in allaha laa yacjab yacni waxaweye waa ku inkireen bal cajibta wayaskharuun baa loo sheegay qiraa'ada bal cajibtu markaasuu cajibtu maaha waayo in allaha laa yacjab ilaahay ma yaabo ee waxa yaaba ciddii sababta garan weydaa yaabtaa hadal noocaas calaa kulli xaal culamada sunna waljamaca waxay qabaan nusuusaha qaarkooda ku soo arooray cajab in ilaahay lagu sifaynaayo ama axaadiista qaar ama aayaadka qaar sida qiraa'adaas bal cajibtu wayaskharuun qiraa'ada ta'da godaysa iyo wa in tacjab facajabun qowluhum iyo siiqooyinka tacajubka lama diidaayo in allah lagu sifaynaayo cajabka in la yidhahdo cajabku wuxuu ku yimaadaa uun inamaa yacjabu man jahila sabab waxa uun ciddii markaa sababta garan weydaa ta noocaasa xasriga noocaasi waxau yahay marka arrin khalad ah oon sax ahayn yacni cajabku laba nooc buu u yimaadaa marna wuxuu u yimaadaa sababtoo la garan waayo u yimaadaa waa ka makhluuqa lagu sifeeyo yacni marka noocaas u badan yahy nooc kalena waa u yimaadaa cajabkiyo khuruuju shay can nadaa'iri yacni shayga nadaa'irtiisi iyo waxyaalihii kale ee la midka ahaa inuu markaa ka baxo oo uu khilaafo isaga laftiisa cajab waa ku yimaadaa walow sababtaba hala garanayo marka waxa weeye maanic kuma sugnaa in marka cajabka allah lagu sifeeyo cajabka ilaahayna cajabka makhluuqaadka lama mid aha waana sifo sifaatka ilaahay ka mid ah oo sifatulcajab way soo aroortay nusuuso mutacadida ayay ku timi in marka waxa weeye la nafiyo allah laga nafiyaana waa kalad oo sax maaha marka waxa weeye in eh, ay ku adkaysteen sababtii naarta ay ku geli lahaayeen ee lagu ciqaabi lahaa oo ay ku daa'imeen oo ku sugnaadeen baa waxaa laga soo qaaday kaannahu eh, musababkii oo naar ah camalkoodu wuxuu sababaayey dembigoodu wuxuu sababaayey oo naar ah kaannahu inay ku sabreen kaannahu inay ku sabreen marka waxa weeye cidda markaa jur'ada la timaadee macaasida iyo xumaanta ku dhiirata yacni waa la yidhaahdaa waxa weeye yacni saad naar ugu safraysaa saasoo kale waa la yidhahdaa wuxuu soo naqliyay kisaa'i wuxuu yidhi qaadi qudaadda yaman ka mida ayaa wuxuu yidhi waxa isula ka yimi laba nin baa isula ka yimi way garnaqsadeen dabeedna mid baa dhaar lagu yeeshay dhaartii buu maray kii kalea la yaabo markaasu wuxuu yidhi maa asbaraka cala annaar ya waar maxaa marka waxa weeye ku sabir badnaysiiyey naar inaad ku sabirto maxaa ku sabir badnaysiiyey hadalka caynkaasi ayuu ku yidhi bimacnaa waxa weeye sababtii naarta kuu sababaysay saad ugu adkaysato markaysa markaa ugu badheedho uga jeedaa marka waxa weye calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa sababtii naarta inay ku sabraan ka annahu ay ka dhigan tahay ka annahu musababkii inay ku sabreen oo kale famaa asbarahum cala annaar ay fa shayun cadiimu shay weyn baa asbarahum sabir badnaysiiyey cala annaari naarta ku sabir badnaysiiyey inay ku sabraan allah waxa uu yidhi dalika biana allaha nazla alkitaaba bilxaq daalika kaas madkuurkaa la soo sheegay oo ah markaa waxa weeye in la sheegay inay naar cuni doonaan iyo waxyaalaha kale ka dambeeyaba biana allaha nazla alkitaaba bilxaq waxay ku dhacday inuu allaah soo dejiyey kitaabka bilxaqi xaaluu xaq ku dheehan yahay uu soo dejiyey wa ina aladiina kuwii ikhtalafuu fi lkitaabi kitaabka isku khilaafay la fii shiqaaqin baciid waxay ku sugan yihiin khilaaf markaa fog oo xaqa ka fog ayay ku sugan yihiin allah wuxuu inoo sheegayaa yacni arrinkaa la soo sheegay oo ah marka cadaabka la cadaabi doono naartay cuni doonaan iyo inaan allah la hadli doonin iyo ashyaada markaa la midka ah waxay ku dhacday allah wuxuu soo dejiyey kitaabka xaqa buu soo dejiyey xaqa markaa koobsanaya ee xaqa ku dhaahan ayuu soo dejiyey kuwa kitaabka isku khilaafay oo qaybna rumeeyey qaybna beeniyey oo qaybna ka kufriyey qaybna rumeeyey waxay markaa ku sugan yihiin khilaaf markaa yacni marka ay xaqa khilaafsan yihiin oo aad u fog shiqaaq bay ku sugan yihin shiqaaq waa maxay kaannahu xaqu markuu shiqi iyo dhinac joogo iyaguna inay dhinaca kale joogaan oo kale dalika biana allaha nazla alkitaaba bilxaq wa ina aladiina ikhtalafuu fi lkitaabi lafii shiqaaqin baciid dalika kaasi waa aladii dukira min aklihim annaara wamaa bacdah oo kii la sheegay oo ahaatay cunitaankooday naarta cuni doonaan aakhiro wamaa bacdahu iyo waxa ka dambeeya ee waciidka ah walaa yukallimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waxaa ka dambaynaya taasaa looga jeedaa biana allaha nazla alkitaaba bilxaq ay xaasilun ama waaqicun waxay ku dhacday biana allaha ay bisababi ana allaha inuu allaah nazla alkitaaba kitaabka inuu allah soo dejiyey darteed iyo sababteeday ku dhacday bilxaqi xaalu xaq ku dheehan yahay kitaabku allah soo dejiyey ama bilxaqi xaq ku soo dejiyey waa sida uu wado marka mufasirku wejiga kalena waa jiraan oo in multabisan la qadaro oo xaal laga dhigo mutacalliqun binazala nazalada ay ku tacalluqdaa taa macnaheedu waxay tahay weji labaad oo wejiga xaalka aan ahayn buu maray oo in la yidhaahdo bianna allaha nazala alkitaaba inuu allah kitaabka soo dejiyey aawadeed bay ku dhacday bilxaqi xaq u soo dejiyey saasaa markaa mutacalliqu markaa noqonaya marka la fasiraayo tacalluqu sidiisaba waa irtibaatu macna jaarka iyo majruurku meesha macnahooda ku tacalluqa ayaa waxaa la yidhaahdaa tacalluq baa la yidhahdaa waa irtibaatu lmacna marka jaarka iyo yani majruurka ayaa mutacalliq ah bikasri caamilkuna wuxuu noqonayaa mutacallaq buu noqonayaa bifatxi illaam sida mashhuurka waa saas inkastoo bacdi kale ay yidhaahdeen sida kalena waa la odhan karaa laakiin sida nuxaadu badiba isticmaalaan waa caynkaas weeye xasan alcataar waxa uu yidhi raximahu llah wejiga kalena waa la odhan karaa oo mid walba mutacallaq iyo mutacalliq waa loo kala bedeli karaa waayo ka ku tacalluqa isagana waa lagu tacalluqaa laakiin nuxaadu badiba waxay isticmaalaan sidaas yacni mutacalliq in la yidhaahdo jaarka ayaa marka mutacalliq ah caamilka uu ku tacalluqayana mutacallaq baa la odhanaya ama ficil ha noqdo ama wax ficil shabaha ha noqdeen fakhtalafuu fiihi way isku khilaafeen kitaabkii xaysu aamanuu bibacdihi wa kafaruu bibacdihi markay bacdi kitaabka ka mida rumeeyeen bacdi kitaabka ka midana ka gaaloobeen maxay kaga gaaloobeen bikatmihi qarinta ay qariyeen bay kaga kufriyeen yacni qarinta ay qariyeen oo nooca qarintoodu waxay ahayd inay sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qariyaan kitaabkuna kitaabkii towraadeed buu ahaa marka yuhuudda lagu fasiro kitaabkaa towraadeedna allah baa soo dejiye xaq u soo dejiyey inkastoo yuhuuddu markii dambe ay taxriifiyeen oo bedeleen waxay ku ziyaadiyaan iyo waxay ka dhimaan iyo waxay macno ahaan beddelaan mid walba ay ku sameeyeen marka dee kitmaanka noocay la yimaadeen noocii kufrigaa buu ahaa ila kitmaanku inuu yahay eh, maraatib inuu yahay kala sarraysa horaynu usoo sheegnay wa ina aladiina ikhtalafuu fi lkitaabi kuwii isku khilaafay kitaabka bidaalika madkuurkaa la soo sheegay isugu khilaafay oo ah in qeybna la rumeeyo qeybna laga gaaloobo madkuurku waa kaase wa hum alyahuudu waa yahuudda wa qiila waxaa kaloo la yidhi waa tafsiir kale almushrikuuna kuwa isku khilaafay waa gaaladii carbeed weeye waa gaaladii yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka gaalowday mushrikiintii weeye hadday yihiin carab iyo hadday cajam yihiinba laakiin haaliban dee markaysa markaa carabta markan ixtikaagoodu badnaa fi lqur'aani qur'aanka ayay markaa isku khilaafeen iyaguna qur-aanka waxay ku eh, sheegayaan baa mushrikiintu isku khilaafeen xaysu qaala bacduhum shicrun goortay yidhaahdeen qayb eh, ka mida gaaladii ay yidhaahdeen qur-aanku waa gabay oo gabayga way yaqaaneen waanay arkayaan inaanu markaa qawaaciddii gabayga ku socon buuxurtii shicriga inaanu ku socon way arkaane maxay saa u yidhaahdeen kaannahu ay leeyihiin waa nooc shicira walow markaysaga yacni inaanu qawaaciddiiba ku soconin ila shucaray lahaayeenoo way gebyi jireenoo gabayada way yaqaaneen yacni marka buxuurtiisa kala duwan yacni marka shucaro badan baana ku jirtay marka waa u jeedaan qur'aanku inaanu marka waxa weeye shicir inaanu ahayn waa u jeedaan laakiin haddana waxay leeyihiin waa nooc marka waxa shicira yacni oo marka waxa weeye ayuunbay marka leeyihiin waxyaalaha qaarna waxay odhanayaan cinaad iyo madaxdayn wa bacduhum qaarkoodna ay yidhaahdeen sixrun waa sixir wa bacduhum qaarkoodna ay yidhaahdeen qaar mushrikiintii ka midii kahaanatun waxa weeye waa kahaano oo waxa weeye waa faal kahaana iyo kihaana labadaba way jiraan laakiin masderku waxa weeye waa kahaana kihaano marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa macno farsamo in loo jeedo sancada laga tilmaamayo sancada laga tilmaamayo labada wajiba culammadu waa sheegeen laakiin masdarku waxa weeye marka la yidhaahdo kahuna kahana e, yakhunu kahanatan yani marka saas ayuu noqonaya facaala la fii shiqaaqin baciid ay la fii khilaafin baciidin khilaaf xaqa ay khilaafsan yihiin oo fog oo xaqa ka fog ay can ilxaqi xaqa ka fog ayay ku sugan yihiin kaanahu marka xaqu gees ku sugan yahay iyo shiqi iyo naaxiyo iyaguna qaybta kale ee ka soo horjeeda shiqiga kale inay joogaan oo kale markaa sida ka muuqata tafsiirkaba laba qowl baa ku sugan in la yidhaahdo waxaa lagula khitaabayaa waxaa la sheegayaa in la yidhaahdo yuhuudi baa la sheegayaa kitaabkana waxaa looga jeedaa kitaabkii towraadeed kitaabkaa towraadeed bayna isku khilaafeen yahuudiyo qayb ka midana rumeeyeen qayb ka midana ay ka gaaloobeen innagii soo marray afa tu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacd yagaana lala khitaabayo wejiga kale waxa weeyaan in la yidhaahdo mushrikiinta ama gaaladaa looga jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka gaalowday ayaa looga jeedaa kitaabkana waxaa laga tilmaamaya kitaabka qur'aanka baa laga tilmaamaya waxayna isugu khilaafeen mushrikiintu kitaabka qur'aanka ah sifada ay ku sifaynayaan maray yidhaahdaan waa faal maray yidhaahdaan waa gabay maray yidhaahdaan waa sixir maray yidhaahdaan waxa weeye yacni asaatiirtii hore iyo khuraafaadkii hore oo lasoo naqliyey weeye beenihii ummadii hore ay sadareeyeen oo qoreen waa asaatiiru alawaliin maray yidhaahdaan waa been abuur maray yidhaahdaan waxa weeye waa yacni marka hadayaan la yska dhurmaayo oo markaysa markaa ruuxu waa lani sheegaayo marba waxbay iska odhan jireen yacni markaa dabeedna waxa weeye iskhilaafka caynkaa isu khilaafeen kullu dalikana waxa weeye waa takdiibun qur'aanka ay beeninayaan oo ka gaaloobayaan waxay dhammaan isugu imanayaan inay qur'aankii ka kufriyeen oo ka gaaloobeen allah waxauu yidhi laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriqi walmagribi walakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri walmalaa'ikati walkitaabi wannabiyiin laysa albira eh, khayr ma aha an tuwalluu wujuuhakum jeedintiinna wejiyadiinna aa u jeedinaysaan qibala almashriqi xagga qoraxdu ka soo baxdee bariga aa u jeedinaysaan khayrku sidaa ma aha waalmaqribi xagga qoraxdu u dhacdo jeedintiinna wejiyadiinna u jeedinaysaanna khayrku sidaa ma aha walaakina albira man aamana biallaahi walyowmi alaakhir walaakina albira ha yeeshee khayrku man aamana billaah ay biru man kii birkiisa iyo khayrkiisa weeye aamana billaahi allah rumeeyey albira waxa weeye waa masdar barra yabaru biran marka khayrka ayaa lahay jimaacu alkhayr khayr oo dhan waxa kulminaaya ama khayrka khayrkii marka waa macne man aamanana waa daato waa cid iimaan ka dhacaayo marka la yskaga khabrayana waa inay iswaafaqaanoo laba macno ay noqdaan ama laba daato ay noqdaan calaa haada mudaaf baa la qadarayaa si waxa weeye yacni marka aan la odhan khayrku waa daatooyinkan aan la odhan yacni ashkhaastan iimaanku ku qumaa khayr ah dee khayrku iyaga waa ku quma oo waa ku sugan yaho way sameeyaanoo ictiqaadan wa camalan khayrka waa la yimaadaane daatadoodu khayrkii ma aha laakiin waa kuwii khayrka u saaxiibka ahaa calaa haada mudaaf baa loo qadarayaa mudaafka xagga hore qadar ama xagga dambe qadar walaakina albira ay dalbiri daa qadar ka khayrka u saaxiibka ahi man aamana kii rumeeyey wiiy marka waxay noqonaysaa dalbiri iyo man aamana inay iswaafaqayaan oo ka rumeeye iimaanku ka dhacay ee iimaanku ka xasilay waana ka khayrka u saaxiibka ah way iswaafaqaysaa ama xagga marka manka marka u qadar yacni markaa waxa weeye mudaafka u qadar calaa hada waxay noqonaysaa walaakina albira ha yeeshee khayrku man aamana biru man kii khayrkiisa weeye aamana rumeeyey billaahi allah rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta dambaan maalini ka dambayn waa yowmu alqiyaame eh rumeeyey waalmalaa'ikati malaa'igta rumeeyey waalkitaabi jinsiga kitaaba kutubtu allah soo dejiyo oo dhan ah rumeeyey waannabiyiina nebiyadii ilaahayna rumeeyey wa aata almaala xoolaha siiyey calaa xubbihi jacaylkuu jecel yahay lala qabo xoolaha uu jecel yahay ama calaa xubbihi ay calaa xubbi aliitaa ama calaa xubbi almaal labada waji baa loo fasiray damiirka in maalka loo celiyo iyo in iitaaga oo masdarka aataa ah loo cesho calaa xubbihi ay maca xubbihi jacaylkiisuu jecel yahay lala qabo ayuu bixiyey xoolaha ama calaa xubbihi ay calaa xubbi aliitaa'i wax bixinta jacayluu jecel yahay la jirkeeda oo inuu wax bixiyo oo sadaqadaysto jacaylkuu jecel yahay la jirkeeda ayuu bixiyey xoolahoo siiyey dawi alqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibkaa ah. xigtadiisa walyataama iyo agoonta ayuu siiyey walmasaakiina kuwa baahan ayuu siiyey wabna sabiili ka socdaalka ah ayuu siiye ina waddo waxaa loo jeedaa waa ka musaafirkee socdaalka ah wabna sabiil waa ina waddo maxaa ina waddo loo yidhi si kastuu sharaf u lahaa oo hebel loo odhan jiray ama ina hebel loo odhan jiray markuu beledkiisii joogay markuu qariib yahay oo dhul aan laga aqoon uu maraayo inuu waddada hayo mooyaane dadku wax kale u garan maayaan ma nin waddadaa hayuunbay u garanayaan markaa sidaasaa wabna sabiil loo yidhi almusaafir baa loo jeeda wasaa'iliina kuwa weydiisanaya baryayana siinayey wa fi riqaabi ay wa fii fakki riqaab furashada qooraha lasoo furanayo oo dadka addoommada ah addoonnimada laga xoraynayana yacni ku bixinayey mudaaf baa la qadaraya ama faki qadar ama takhliis qadar ama ictaaq qadar saddexda lafdi mid ahaan wa aqaama asalaata salaaddana taagay oo si qumman oo wanaagsan oo shuruuddeedii iyo arkaanteedii ay u dhammaystiran yihiin ula yimi wa aata azakaata zakada siiyey ay mustaxiqiiha kuwii mutaysanayay siiyey aata waa bimacnaa acta marka laba mafcuul bay qaadataa marka innaga ta horeba ku soo aragnay labadii mafcuul almaala iyo dawi ya mafcuulkii koowaad waa dawi weeye dawi lqurba mafcuulkii labaadna waa almaala waa la hormariyey labada mafcuul waxay u kala leeyihiin yacni mafcuulka koowaad wuxuu noqonayaa fii macna alaakhid sidii mid wax qaadanaya weeye marka xagga macnuhu faacil ka yahay mafcuulka labaadna xagga macnaha ayuu mafcuul ka yahay waayo maalku ma aakhid baa mise waa ma'khuud maalku waa ma'khuud waa mid la qaadanayo ka la siinayaana waa aakhid waa qaate idan ka qaadanaya xagga macnaha faacilka ka ahi wuxuu noqonayaa mafcuulkii koowaad ka markaa waxa weeye la qaadanayaana ee la bixiyey isaguna wuxuu noqonayaa mafcuulkii labaad buu noqonaya marka halkan mafcuulkii kale ayaa la xadfay wa aata azakaata zakadana siiyey yacnii ciddii u xaqa lahayd waa siddeeddii sinfi waalmuufuuna iyo kuwii oofinayay bicahdihim idaa caahaduu ballankoodii kuwii oofinayay markay ballamaan kuwii oofinayey man aamana waa inagii soo marray walaakina albira man aamana ay biru man aamana marka walmuufuunana waxay noqonaysaa inay ku cadfantay noqonaysaa wasaabiriina ay wa akhusu bilmadxi ammaanta waxaan ku gaar yeelayaa ama wa amdaxu waxaan ammaanayaa waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa sabraaya fi lba'saa'i dhibaatada maalka xaggiisa faqriga ah yacni caydhnimada kuwa ku dhibban sidaa kuwa ku sabraaya faqriga ku sabraya ayaan ammaanaya ama ammaan ku gaar yeelaya wadaraa'i dhibaatada xagga jidhka ku dhacda xanuunada iyo waxa la midkaa ah kuwa ku sabraaya ayaan markaa ammaan ku gaar labadu waa dhibaato laakiin ta hore alba'saa waa dhibaatada xagga maalka ka haysata ay fuqara yihiin aan waxba haysanin daraaguna waa dhibaatada xagga jidhkooda ku dhacday oo waxa weeye xanuunnada iyo dhaawacyada iyo waxyaalaha la midka gaadhaya weeye wa xiina alba'si goorta dhibta bimacnaa dagaalkana sabraaya oo marka jihaadka gaalada lala jihaadayana yacni markaa sabraya kuwaana ammaan baan ku khaas yeelaya ulaa'ika aladiina sadaquu ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye sadaquu run sheegay wa ulaa'ika kuwaasi hum lmuttaquun kuwa markaa muttaqiinta ahi iyaga weeye yaga weeyaan aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa yacni khayrku in bari loo jeesto iyo in eh, galbeed loo jeesto inaanu ahayn shanigii qibladu ku sii saabsan yahay qolada yuhuudda iyo qolada kiristaanku qolna waxay u jeesan jireen markay tukanayaan bari waa qolada kiristaanka annasaara qolada yuhuudduna mawdicay deganaayeen marka laga eego waxay u jeesan jireen iyaguna yacni markaa galbeed oo baytulmaqdis xagganay ka soo xigeen markaa sidaas aawoodee xaggaasay u jeesan jireen markaasaa waxaa laynoo tilmaamayaa jiha mucayana in loo jeesto inuu mar walba khayrku sidaa yahay uun maaha yacni khayrku waa wixii ilaahay yacni marka uu khayr ka yeelay baa khayr ah marka iimaanka iyo camalka saalixa khayra xagga qiblada haddii laga eegana meeshii uu ilaahay amro in loo jeesto ayaa khayrku ku jira jeesadka loo jeesanayo yacni baytulmaqdis marka la yidhi u jeesta sidaasi waxay ahayd sida sharciga ah khayrna waa ku jiray markii la yidhi u jeesta marka haddana kacbada waxaysumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraam waxay noqonaysaa markaana khayrku inuu ku jiro yacni jeesiga salaadda loola jeesanayo halkuu ilaahay amray oo kacbada ah yacni saas ayay noqonaysa marka khayrka weyni waa maxay waa iimaanka iyo camalka saalixa khayr waxa leh oo khayr u saaxiiba cidda allah rumaysay maalinta aakhire rumaysay malaa'igta rumaysay kutubta ilaahay oo dhan ee allah soo dejiyey rumaysay nebiyada rumaysay arkaanul shan ka mida ah lagu sheegay halkan aliimaanu billaah waliimaanu bilyowmi alaakhir waliimaanu bilmalaa'ika waliimaanu bilkutubi almunazala bikutub illaahi almunazala kutubta ilaaha in la rumeeyo alkitaab lafdigu waa mufrad laakiin waxaa loo jeedaa ashaa jinsiye ah waxaa laga tilmaamayaa jinsi lkitaab baa loo jeedaa jinsiga kitaab oo ku rumoobaya kutubtu allah ku soo dejiyey nebiyadiisa dhammaantood ay soo wada gelayaan oo kutubta ilaahay dhammaan waa in la wada rumeeyaa iyo nebiyada ilaahay dhammaan in la wada rumeeyo marka arkaanuliimaankii waxaa ka maqan al aliimaanu bilqadar qadarka in la rumeeyo qadarka in la rumeeyona adilo kalaa ku timi rumaynta qadarka la rumaynaa inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta waxaanu ku abuurnay qadar baanu ku abuurno allah yidhi marka aliimaan bilqadarna nusuus kale ayaa markaa yacni markaa sheegtay waa yahay wuxuu allah inoo sheegayaa waxyaalo acmaala oo khayraad ah inay cidda khayrka u saaxiibka ay la imanayso oo iimaanku ma aha oo keliya inuu qofku ictiqaad keliya la yimaado oo iimaanku waa qowlun wa camal waa odhah iyo camal ama bicibaara ukhra waa qowl wa camal wa ictiqaad waa qowl iyo camal iyo ictiqaad buu iimaanku intaba yahay marka xoolaha ayay bixinayaan iyagoo markaa jecel ayay haddana bixinayaan oo iisaar samaynayaan wa yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wixii ay u jeclaayeen bay ilaahay dartii u bixinayaan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun yacnii biriga iyo khayrka gaadhi maysaan ilaa aad bixisaan waxaad jeceshihiin waxaad jeceshihiin ilaa bixisaan saxaabada qaarkood maalkooda waxay ugu jeclaayeen ayay markaa bixiyeen ya maalkooda waxay ugu jeclaayeen ayay markaa soo xuleen markaase ilaahay dartii u bixiyeen waayo waxay doonayaan nolosha adduunyadu waa iska kooban tahay wakhti yar weeye waa ayaamo macduuda yacni noloshii daa'imka ahayd ayaa aakhiro ah marka noloshaa daa'imkaa si ay ugu liibaanaan ya oo ugu raaxaystaan oo jannadii marka ay ugu helaan janno qaali ay ugu helaan sidaas yadaabay u hurayaan oo u bixinayaan wa aata almaala calaa xubbihi dawi alqurba waxaa lagu bilaabay cidda qaraabada u saaxiibka waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni sadaqadda la siiyo cidda markaa miskiinkaa fog aad siisaa waa hal sadaqo sadaqadaad markaa siiso mid qaraabo u saaxiibana waa laba sadaqo wey waa laba waa sadaqatun wasila waana sadaqad waana qaraabo xidhiidhin marka laba ajar bay leedahay agoontii baa lagu xigsiiyey agoontu waa ciddii aabbahood dhintay iyaguna marka waxaa yaryar oo aan markaa qaangaadh ahayn aabbahoodna waa inuu dhintay kow mar labaadka waa inay qaangaad ahayn haddii iyagoo markaa qaangaada uu dhinto aabbahood agoon noqon maayaan laa yutma bacda ixtilaam lama agoomoobo qaangaadhnimo dabadeed marka agoontana waa siinayaan fadli gaaraa ku sugan masaakiinta waa siinayaan kuwa kale baahan ibnu sabiilka ama ka socdaalka ee musaafirkaa waa siinayaan kuwa baryaayana waa siinayaan ya yacni markaa ruuxa marka wax ku weydiista yacni waxaad u awoodi karto sii wa ama asaa'ila falaa tanhar ruuxa ku barya ha dagaalin ha huruufin yacni waxaad ugu deeqi karto markaa waxaa sii waxaad ugu deeqi karto yacni markaa sii addoommaha in la soo furto la xoreeyo iyadana waa ku bixinayaan xoolaha oo salaada marka waxa weeye taagay oo ogey zakada bixiyey marka bixintan hore haddii zakadii dib laga sheegay maxay noqonaysaa bixintan hore waxay noqonaysaa tii sunnaha ahayd bay noqonaysaa tan dambena waxay noqonaysaa zakaduna tii faralka ahayd bay noqonaysaa waa kuwa oofinaya yacni ballamadooda markay ballamaan yacni markaa ballamadii kuwa oofinaya ka soo baxaya weeye waxaa si gaara loo ammaanay kuwa sabraaya oo faqriga iyo xanuunada iyo jihaadka mid walba ku sabraaya kuwa intaasoo sifo kulansaday waa kuwa iimaankooda ka run sheegay weeye ulaa'ika aladiina sadaquu ya yacni sadaquu fii iimaanihim iimaankoodii bay ka run sheegeen waana kuwa allah ka baqanaya muttaqiinta weeye allah wuxuu yidhi laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib layse albiru iyo layse albira labadaba la akhriyey walaakina albira iyo walaakin albiru labadaba waa la akhriyey waa laba qiraa'o marka maadaama kitaabka jalaalaynka qiraa'ada caasim aynay asal u ahayn wuxuu dabdiyey layse albiru an tuwalluu wujuuhakum macnuhu waa isu tegayaan laysa waxa weeye isim iyo yani khabar bay leedahay yacni tacmalu camala kaana bay camal falaysaa marka waxa weeye tarfacu lism wa tansibu alkhabar marka laysa albira an tuwalluu marka la yidhaahdo oo qiraa'ada saa la akhriyo albira la kordhigo waxay noqonaysaa khabarkii baa la soo hormariyey waayo khabarkeedu waa mansuub isimkeediina waa la dibdhigay waayo masdarka munsabiga ah ee an iyo ficilka ka dambeeya laga dhalaalinayo ayaa noqonaya isimkii layse noqonaayo taa macnaheedu waxay noqonaysaa layse albira yacni ma aha khayr ma aha an tuwalluu wujuuhakum tawliyatu wujuuhikum jeedintaa wejiyadiinna u jeedinaysaan qibala almashriq waalmaqrib maxadu alfaa'ida waxay ku dhacaysaa khabarka layse albira ma aha khayr ma aha ama ma aha khayr oo dhan ma aha an tuwalluu wujuuhakum tawliyatu wujuuhikum jeedintaa wejiyadiinna u jeedinaysaan qibala almashriqi waalmaqrib aad salaadda xaggaa ula jeesanaysaan marka isimka markaad sheegayso lafdigiisa bes baad tilmaamaysaa laakiin khabarkii halkaad ku ridayso maaha haddaad u laqbayso laysal bira adoo laqbaynaaya yacni khayrku ma aha an tuwalluu wujuuhakum waxaad noqonaysa inaad cagsiday yacni marka waxa weeye khayrku ma aha an tuwalluu wujuuhakum haddaad u laqbayso waxay noqonaysaa khabarkii waxaad ku riday an tuwalluu wujuuhakum iyadoo albira ku kordhigan tahay laakiin markay albira godantaad saa u laqbaynaysa layse albiru qiraa'ada marka waxa weeye yacni quraada ay akhriyeen qaarkood waa waa godan tahay albiru khayrku ma aha an tuwalluu wujuuhakum tawliyata wujuuhikum waa khabarkii bay markaa noqonaysa jeedintaa wejiyadiinna u jeedinaysaan khayrkii ma aha fi salaati salaadda gudaheeda ugu jeedinaysaan qibala almashriq waalmaqrib xagga markaa qorax ka soo bax iyo xagga qorax u dhaca u jeedinaysaan ta musxafka aan laqbayno laysa ma aha khayrkii an tuwalluu wujuuhakum tawliyatu wujuuhikum jeedintaa wejiyadiinna u jeedinaysaan fi salaati salaada gudaheeda qibala almashriqi xagga qorax ka soo bax waalmaqhribi iyo xagga qorax u dhac nasala wuxuu soo degay raddan cala alyahuudi waannasaara raddin lagu radinaayo daraaddeed ama xaal lagu radinaayo ama mafcuul lahu baad u laqbayn ama xaal baad u laqbayn cala alyahuudi xaytu zacamuu daalika goortay saa sheegteen oo yidhaahdeen khayrba wuxuu ku sugan yahay in eh, qibladan loo jeesto iyo me in qibladan loo jeestaa khayrku ku sugan yahay si kale khayrba maaha aha ay yidhaahdeen baa lagu radinaya yacnii jihaadii marba ilaahay amro baa khayrku ku jiraa laakiin aslu khayr waa maxay waa iimaankii camalka saalixa walaakina albira ayda albiri ka khayrka u saaxiibka ahi wa quri'a waxaa la akhriyey bifatxilbaa'i ba'da kordhigeedaa la akhriyey albaara ayaa la akhriyey man aamana billaahi quri'a mar hadduu yidhi wuxuu u jeedaa waa qiraa'o shaada weeye ma aha qiraa'adii marka waxa weeye qur'aannimo loo akhrinayo waxay noqonaysaa shaadda yacni istilaaxiisu waa saas man aamana billaahi ka khayrka u saaxiibkii waa kii rumeeyey allah rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamadaa rumeeyey waalmalaa'ikati malaa'igta rumeeyey waalkitaabi jinsiga kitaab oo kutubta allah soo dejiye oo dhan ah rumeeyey waannabiyiina iyo nebiyada rumeeyey wa aata almaala maalka siiyey calaa xubbihi ay maca xubbihi jacaylkuu jecel yahay lala qabo yacni lahu maalka uu jecel yahay lala qabo siiyey dawil qurbaa kuwa qaraabada u saaxiibkaa ah siiyey ee xigtadiisa ah dawilqurba ay alqaraaba dawi lqaraaba kuwa qaraabada u saaxiibkaa ah siiyey wa xigtadiisa siiyey walyataama agoonta siiyey waalmasaakiina kuwa baahan siiyey almasaakiin waxaa loo jeedaa waa kuwa baahan ee muxtaajiinta ah weeye ha ahaadaan qaar markaa wax haysta laakiin waxay haystaan aynay ku fillayn ama ha ahaadaan qaar aan waxbaba haysan yacni markaa mid kastaba markaa ha ahaadaan wabna sabiili ka markaa ina waddana siiyey waxaa loo jeedaa ka musaafirkaa siiyey almusaafira ka socdaalkaa siiyey wasaa'iliina kuwa weydiisanaya baryaayana siiyey aaalibiina ee wax ka dalbaaya weydiisanaya xadiis daciifa ku soo arooray lisaa'ili xaqun wain jaa'a calaa faras laakiin xadiiskaas waa daciif kii wax ku weydiista xaq buu leeyahay walow farasba ha ku yimaadee oo nin faras fuushanba ha noqdee yacni xaq buu leeyahay mar haddii uu markaa wax ku weydiisto lisaa'ili waalmaxruumatu allah yidhi markaa cidda wax weydiisanaysa ku baryaysa mar haddaan adigu ku ogayn inuu markaa waxa uu sheegayaa been tahay yani si waxaad awoodo yani markaa hana dagaalin wa fi riqaabi ay wa fii fakki riqaabi waxay kaloo xoolaha ku bixinayaan furashada qooraha la furanayo bimacnaa addoommada la xoraynaayo ama wa fii takhliisi ariqaab waxaa kaloo soo gelaya alusaara kuwii la qafaashay mu'miniintii gaaladu qafaasheen in la soo furto oo qafaaladka laga soo yacni markaa laga soo badbaadiyo almukaatabiina kuwii kitaabada lala qortay mukaatab waxaa la yidhaahdaa waa addoon heshiis markaa sayidkiisu la qortay ou kula heshiiyey xoolaha intaa la-eg haddaad ii keento yacni xor baa tahay xooluu ku shartinayaa uu leeyahay muddada intaa la eg haddaad xoolaha ii keento xor baa tahay mukaatab baa la yidhaahdaa fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra waalasraa iyo kuwa la qafaashay yagana marka furashada lasoo furanayo in xoolaha markaa lagu bixiyo wa aqaama salaata salaada taagay oo oogay iqaamada waxaa laga tilmaamayaa salaaddii inuu dhammaystiray arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo dhammeeyey oo dhammaystiray baa laga tilmaamaya wa aata zakaata sakadana bixiyey oo siiyey ciddii u xaqa lahayd almafruudata sakadii faralka ahayd wamaa qablahu min atatawuc waxa ka horeeyaana wuxuu ka mid yahay sunnihii buu ka mid yahay sunnihii ayuu ka mid yahay waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu ka khayrka u saaxiibkii waa kii rumeeyey weeye waa mu'miniinta walmuufuuna iyo kuwa oofinaya weeye laba waje halkaa ku bannaan in walmuufuuna lagu cadfo man lagu cadfo man aamana mantaa mawsuulka lagu cadfo oo macnuhu markaa noqonayo ka khayrka u saaxiibkii waa kii rumeeyey dabeedna markaa waxa weeye walmuufuuna iyo kuwii oofiyey weeye bicahdihim ballankoodii oofiyey idaa caahadu markay ballamaan allaha allah ay la ballamaan aw in naasa ama dadka ay u ballan qaadaan weji labaadna waa la baneeyey waa in la yidhaahdo waxa weeye mubtada loo qadarayaa wa hum kuwa markaa wanaagsan ee biriga u saaxiibka ahi almuufuuna bicahdihim idaa caahaduu wejigaa labaadna ahlucilmiga qaarkood baa sheegay samiin alxalabina labada weji ee uu sheegay bay ka mid yihiin wejigaa iyo wejigii hore iyo wejigan saaxib alxaashiya waa soo naqlinaya waalmuufuuna iyo kuwii oofinaya weeye cidda birka u saaxiibkaa ah iyo khayrka u saaxiibkaahi bicahdin ballankooda oofinayay ama wahum almuufuuna waa kuwii oofinayay weeye bicahdin ballankoodii idaacahadu markay ballamaan allaha allah ay u ballanqaadaan aw innaasa ama dadka ay u ballanqaadaan waxay isweydiiyaan culammadu xaq kale oo waajib ah oo aan zakada ahayni dadka ma saaran tahay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maya xaq kaloo waajibi waa jiraa saasay yidhaahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen laysa fi lmaali xaqun siwa azakaa labadabana waa la soo wariyey ina fi lmaali xaqan siwa azakaa iyo laysa fi lmaali xaqun siwa azakaa hadday sugnaadaan yacni midna tirmidi baa soo wariyey midna ibnu maajah baa soo wariye hadday sugnaadaan waxay noqonayaan in laba xaal lagu kala xambaaro inkastay dhici karto in la yidhaha waa mudarib maadaama marka waxa saxaabigu isku mid yahay oo waxa weeye labada xadiisba laga soo wariyey faatima binti qays laga soo wariyey marka haddii waxa u daciif noqdo laa ishkaal haddii kale waxaa lagu kulmiyey in la yidhaahdo xaqa la nafinayaana waa xaq kaloo asaalatan markaysaga mar walba waajib ah haddii marka waxa weeye la sugana waxaa lagu xambaarayaa xuquuq kaloo asbaab ku waajibta ayaa jirta in laga tilmaamayo ama ha noqoto masruufkii ashyaadaas ama ha noqoto markaysaga jihaadka iyo xaggaas markaysaga ha noqoto inay markaa keensanayso ama nafaqadii marka waxa weeye yacni ubadka iyo zawjada iyo qaraabada markaysaga cid ka mid a waalidada oo kale la masruufaayey wakhtiga iyagu baahdaan haakada wasaabiriina fi lba'saa'i waaddaraa nasbun cala almadxi waa mid la nasbiyey weeye ay mansuubun cala almadxi ama nusiba cala almadxi madxi baa lagu nasbiyey ay amdaxu asaabiriina waxaan ammaanayaa saabiriinta bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen marka la yidhaahdo madxi baa lagu nasbiyey khusuuska lafdiga ishtiqaaqa madxi shardi ma aha ee tacaabiir kaleba waa laga cabiri karaa yacni markaa in la yidhaahdo akhusu bilmadxi ama bilfadli ama bihanaa'i ammaan waxaan ku gaar yeelayaa alsaabiriina ama acni waxaan u jeeda alsaabiriin waalsaabiriina ay amdaxu waxaan ammaanayaa ama ammaan ku gaar yeelayaa alsaabiriina kuwa sabraaya nasbun cala almadxi mansuubun cala almadxi ammaan baa lagu nasbiyey oo dee waxay ku dhex jirtaa yacni waxaweye marfuuc baa ku xiga waalmuufuuna marka maadaama eh, waxa ka horeeya uu godan yahay eh, waa usluub luqatulcarab lagu isticmaalo hadalku nasaq siduu ugu socdo ayaa dabeedna la bedelaayo markaysa markaa la keenaa isim marka mansuub ah marka waxay noqonaysaa in marka ammaan iyo madxi lagu gaar yeelaayo oo saa lagu nasbiyey fil ba'saa'i ku sabraayay dhibaatada eh, xagga marka faqriga ay shiddati alfaqri caydhnimada daran iyo faqriga daran ku sabraayey wadaraa iyo dhibaatada xagga jidhka ku sabraayey almaradi xanuunka dhaawacyadiiyo xanuunada dhaawacuna waa shay xanuunkun ka mideen eh. waxiina alba'si goorta dagaalkana sabraayey ba'siga waxaa looga jeedaa yacni dagaalkaa looga jeedaa gaalada lala jihaadaayo lala dagaalamayo walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliila marka ba'sigu inuu qitaalka yahay ayaa markaa aayaddaasi caddaynaysa waxiina alba'si goorta dhibaatada ee dagaalka dhibtiisana waa ku sabraayey wakhta shiddati alqitaal dagaalku goortuu daran yahay sabraayey fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa jihaadkaa loo dirirayo loo dagaalamayo ulaa'ika kuwaasi almawsuufuuna bimaa dukir lagu sifeeyey kaa la soo sheego sifooyinka ah alladiina sadaquu waa kuwii run sheegay weeyi maxay ka run sheegeen fii iimaanihim iimaankoodii bay ka run sheegeen aw iddicaa'i ilbiri ama sheegashada khayrka ay sheeganayaan bay ka run sheegeen wa ulaa'ika kuwaasi hum lmuttaquun kuwa allah ka baqanaya weeye allaaha allah ka baqanaayo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk